بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر سائر الذوات فإذا قال السائل كيف استوى على الأصل كي كوبات uu soo dhammaaday ee ahaa alkalaamu fi bacdi sifaati kalkalaami fi bacdin ama alqowlu fi bacdi sifaati kalqowli fi bacdin in sifaatka rabbiga isku meel la mariyo wax aan ka ahayn wax ku soconaya ma jiro min xayu daliil alsharci walcaqli walfitra intaa ninkii yeeli waaya ama wuxuu noqonayaa mucail sida malaaxidadii falaasifada iyo jahmiyada iyo wixii la halmaala ama wuxuu noqonayaa mu mutanaaqib mutanaaqib aan madhab lagu soo hagaago iyo qaanuun midna aan lahayn iska taxakumahay anaa ku idhi anaa idhi wixiis kusoo urursanaya asalkaasi waad soo dhammayseen wuxuuna kusoo gabagaboobay in la iltizaamo qawaacidda caqliga ah iyo midda sharciga ah adiladana ay noqoto adila mutarida ilaahay uunkiisana la kala sooco fi lkhasaa'isi wa awsaafi اlkamaal ayadoon wadaajinayno macnaha guud saan u fahno naska min xayu almafhuum allugawi ismiga guud iyo magaca guud ee caamka ana laa yaqtadi naqsa wala tamaahul ma keenayo idan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka nasahaynaa kulu naqsin oo uu leeyahay makhluuqu uu leeyahay waxaan u suganay kulla kamaalin oo uu mudan yahay kamaal walbo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahayna laa yastalzimu naqsan waan isfanaan filhaya ishtiraaq wuxuu galaa fi lmacna dihni اlkuli wala ishtiraaka fi lacyaani wlwaaqic wlxaqaa'iq mithaalkaas marka qaacida sheekhu aad ba uga soo hadlay waadna faateen bay ila tahay dawaaifto dhanna waxay ku fasahaadeen baan hadda idiin soo khulaaseeyey anahum qaasuu alghaa'iba cala الshaahid saysa iskaga noqoneen dacwa ashaacira inoogu sokaysa warka inay ictiraafeen baan rabaa laba naqli keliya inaa idiin sheego eh, sayfuddin aamidi kitaabkiisa abkaar lafkaar fi usuul diin mujaladka koobaad laba boqol toban iyo labo wuxuu leeyahay naskiisa watafaqa alasxaabu asxaabtu waay watafaqa alasxaabu calaa ilxaaqi algaa'ibi bishaahidi bijaamici alxaddi walcilati walshari wadilaala wاtafaqa اlasxaab calى ilxaaqi اlgaa'ibi oo alla ah bالshaahidi bijaamici alxadi wاlcilati wاsharطi wاdilaala mujaladka koobaad sabxada laba boqol toban iyo labo abkaar abkaar abkaar afkaar fi usuul اdiin abu isxaaq اlisfarayini oo sheekhoodi ah bilaa munaasic wuxuu leeyahay kulu amrayni habata talaasumuhuma fi الshaahidi lazima an yatalaazima haa'iban kul amrayni habata talaasumuhuma fi shaahid lazima an yatalaazama haa'iban isla kita asagaa kasoo guuriyay abus caqli sfrayin asagaa kasoo amidi isla mujaladka hadda sabxada laba boqol toban iyo saddex lazima an yatalaazama aaiban aaiba musalaxaadku sheegay inaad ku wareertaan ba laga hadda wax badan kama xidhin lakin aan mia laba mithaal on idinka siiyo itafaqa alasxaabu calى ilxaaqi اlgaa'ibi bالshaahidi fi اlxaddi cafwan bijaamici اlxaddi muxuu ka wadaa markaad rabto inaad sifada sugto waxaad odhanaysaa ma huwa xadd اlcilmi ma huwa xadd اlcilmi fi الshaahid wa inطibaacu suuraة اlmacluumi fi الdihni aw fi lcaqli ila aakhirihi ama waxaad dhihi waa shaygii macluumkoo la ogaado calaa xaqiiqati xadkan aad ku tacriifisay cilmiga fi shaahid baad ku tacriifinaysaa cilm algaayb cilm allah nafs shay idan soo tashbiih ma ah idan waxay ummadda ku haystaan ayagaa dhex fadhiya oo qiranaya hadhowna waxa la iskaga akmal اmunazihiin cala isilaax اlashacira waa jahm bnu safwan akmal wa afdal اmunazihiin ala binaan calaa madhab alashacira waa kuma waa jahm bnu safwan liannahu laa yuhbitu lilahi lasman walaa sifatan daata mujaradu sugahaya suusan ugu shabihin makhluuqaadka sifaadkii rabbi isku tilmaamay ee xaqa ahaa ee qur-aankii sunnadu sheegeen ummaduna ku ijmaacday in la tuuro o la dafira hadday tanziih iyo taqdiis tahay sheikh lmunasiyiin waa kuma jahn safwa wa sheikhu sheikh lmunasiyiinna waxay noqonayaan falaasifo soo ma yani mogta waxoodo dhan baa iska wareer ah bijaamic alxaddi hadda wa hadda ka wada waad fahanteen baan filaya bijaamic alxaddi walcilla cilla maxay ka wadaan nafs shay kowni shay caalima waa maxay waa wujuud lcilmi wujuud lcilmi fiihi kownuka aada samiican tahay cilladeedu maxay tahay waa wujuud الsamci wاlbasari soo magaca ka dhigi maysa cillada ka inuu masderka ka yimid iyo wasfiga nafsu cillada taasa laga wadaa intaana inaad fahanteen ba yaan filaya washari talaada soo marayseen wey washari ilaahay iyo uunkiisa shardiga laga dhexaysiinayaa bijaamici shari waxaa maxay wa shar lqudrati maxaad soo tireen shar lqudrati wاliraadati wاlcilmi alxayaa wa hada fi shaahid axadka qaadirka noqonaya ee caalimka noqonaya ee muriidka noqonaya fi caalam اlmashhuud اlmakhluuq sharطu an yakuna xayan kadalika lilahi اlcilm wاlqudraة wاliraadaة liwujuud اlxayaati fiihi oo alxayaat ba waxay ahayd sharط lihadihi sifaat sharطun bay ahayd idan shardi mashruud baa meesha yaala asharط ma hu waa kown اllahi subxaanaه wa tacaala xayan ama wujuud اlxayaati ama itisaafu bاlxayaa mashruudkuna sifaatka saddexda ahaa idan siday yeeleen fi shaahidi ba ilaahayna ayb maxay sameeyeen marka tashbiih wاtafaqa اlasxaabu calى ilxaaqi اlgaa'ibi bالshaahidi bijaamici اlxaddi wاlcilati wاshari ma wada soconnaa intaa waa isla fahna wاdilaalati wdilaala waad soo marteen waxaad soo marteen inay dheheen inuu ilaahay muriid yahay oo iraado leeyahay waxaa tusahaya takhsiiska in addoommaha iyo makhluuqaadka lagu gooniyo la sifaad iyo tilmaamo gooni oo adu caalim laga dhigo kana jaahil laga dhigo ka la quruxsanaysiiyo midkan la foolxumaysiiyo la kala bedelo wakhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum hadihi takhsiisad waxay keenaysaa aliraada waa dilalo alficlu yadullu cala alqudra soo tirahdee walaa yakun lfaacilu ilaa qaadiran fi shaahid alqaadiru fi shaahid huwa alfaacil wاlficlu yadulu calaa kowni faacilihi qaadiran fi shaahid wakadalika fi lgayb baa lagu leehay wakadalika fi lgaayb oo maadaama ilaahay afcaal iyo mafcuulaad leeyahay dallad calaa qudra bijaamic dilaala ma fahamteen hadda waxay ka wadaan mafcuulaad ka dhig culays kuma hayso baxdigaas lafdiga ha i celina shaqgaraad mafcuulaad oga dhig way kusoo dheheen mafcuulaat ullahi tadulu calaa kownihi qaadira wataksiisu dalla cala aliraada idan bijaamic dilaal hadda waad fahanteen waxay ujeedaan idan mushabihiin iyo mujasimo iyo meel fadhida wey kuwa labistay he shah munazihiin is alfaada weligaan lagu gaadin iska ilaali inta asalkan markaan usoo laabano culays ma asalkan kii horu dhammaystiraya sheekhu marka taraqi buu ku socdaa oo si hoose a kor buu kasoo bilaabay wuuna dejinayaa ka tafsiil ah, marka ka tafsiil ahaan buu usocdaa maadaama kor kasoo qabtay alqowlu fi bacdi sifaati kalqowli fi bacdin maxaa yeelay muxuu tafsiilka u hormariyey waa meesha dagaalka badan uu ka taagan leanno daatada lama inkirsano hadda marka wuxuu rabaa sifaatka inkireen inuu laazimiyo daatadii yani ariiqa tacliimiya aad u qiimo badan bushu ku socda asalkan marka waa maxay alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat fain allaha laysa kamilihi shayun la fi daatihi wala fi sifaatihi wala fi afcaalihi faida kana lahu daat xaqiiqat la tumailu dawaat fadaat mutasifat bsifaatin xaqiiqiyatin mse aqiiqatin mutaif bisifaatin xaqiiqatan mse aqiiqatin xaqiiqatan maxaa kuu dhi adiga tan xaqiiqatan laa tumaathilu sifaata saa'ir dawaat ayib muxuu sheeku marka khulaasadu waa maxay hadday suurogeli weyday tamaathulu daatayn hadday mumtanic tahay addaataan daatada makhluuqa iyo daatada ilaahay inay isku mid noqdaan ma suurogeli weyda nacam istaxaala tamaathulu daatayn daat اllahi subxaanaه wa tacaala calى kalaamin fidla qaadar lafti cala allah daatada ilaahay haddaan aysan la mid ahayn dawaata dawaatada kale iyo makhluuqaadka iyo mawjudaad kale idan imtanaca tamaahulu sifaatayhima makhluuqa sifadiisa iyo khaaliqa sifadooda isku mid ma noqon karaan maadaama daataduba ay horaanba ay isku mid aysan ahayn o mumtanic oy suuragal ahayn inay isku mid noqoto liana sifata wa bixasabi almawsuuf fakulu mawsuufun fakulu mawsuufin bixasabihi asalka aad wuxuu u faafahaya sheekhu aad muddo inuu sharxayo kitaabkiisa safadiyada mujaladka labaad sabxada labiyo tobnaad ka fiiriya insha allah asalkan uu sheekhu sheegay culamaaul sunna o dhan way sheegeen sidii kii hore oo dhanba xataa bacdu ahlilbidc baa sheega kaabilxasan alashcari isagana ku bilaabay maqaalaadka wuxuu leeyahay cafwan risaaladiisa ila ahli thaqar calaa kalaamin cabdullahi bn mujaahid baa iska leh kitaabka mise isagaa iska leh waa la isku khilaafaa waxaana loo baahya inu asagu leeyahay wuxuu leeyay waajmacu calى ana sifatahu caza wajal laa tushbihu sifaat lmuxdathiin laa tushbihu sifaat sifaat اlmuxdathiin ayib muxdathiinna waa makhluuqaad ku jooga kama ana nafsahu laa tushbihu anfusa اlmakhluuqiin ad fahanteen nafsa shay soo maa waxaa lagu ijmaacay ma ahata waxa anagu wadano ajmacu calى ana sifatahu caza wajal laa tushbihu sifaat اlmuxdathiin kama ana nafsahu laa tushbihu anfusa almakhluuqiin risaalatu liahli taqar safxada lixdan iyo shan ka fiiriya abu nasr asajazi dadka xanafiga ahaa xaggana salafiga ah xagga aharka iyo caqiidadiisu min xayu furuucna xanafiga ah wuxuu ihi ashaaciru soo baabiyey muctazila wuxuu ihi wamaca dalika falaazimun lahum fi ihbaati اdaati mihlu ma yulzimuuna asxaabana fi sifaat asaabana ay ujeedaa asxaab alxadii wamaca dalika falaazimun lahum fi ihbaati اdaati ilahay markay sugayaan maxaa ku laazimaya ayaga mila ma yulzimuuna asxaabana fi sifaat fi raddi cala man ankara alxarfa wasabt sabxada boqol sideetan iyo shanka fiiriya khatiib albaqdaadi jawaabkiisii matbuuca ahaa fi sifaat iyo xamd bnu sulayman abu sulayman alkhaaabi kitaabkiisa algunya algunya wuu daabacanya isaguna waxay yidhaahdeen wlslu fi hada wاlأصl fi hada أna اlkalaama fi الصifaati farcu can اlkalaami fi الdat farcu can اlkalaami fi الdat jawaab اkhaطib الbaqdadi sabxada lixdan iyo afar ka fiiriya ninka la yidhaahdo qawaamu suna kitaabkiisa alxuja fi maxaja mujaladka koobaad boqol sideetan iyo sagaal wuxuu yihi hada lأna اlkalaama fi الصifaati farcu can اlkalaami fi الdat وإثbاt الذati إثbاt وuجudi la إثbاt kayfiyaة fakadalika إثbاt الصفاat hadalka quruxsan ma aragt aad aad quruxsan wey wuxuu hi لأن الكalaama في الصفاati فرc can الكalaami في الذat وإثbاt الذat ilahay markaan sugaynana إثbaatkiisu waa maxay وإثbاt وuجud الlahi bila إثbaati kay kayfiya fakadalika إثbاt الصفاati bu hadal dheer buu waday scuuligu alaa hada mada salafu kulluhum calaa hada mada salaf saasay ku tageen dhammaantood sidoo kale waxaa e, keenay ibnu zaaquniga xambaliga ahaa waxaa sheegay ibn cabdilbar tamhiidkii istikaarka waxaa sheegay imaamkii sabuni isaguna waad ku aragteen kitaabkiisa ictiqaad asxaab alxadiid nafs shay marka qaacidada sheekhu sheegay asalkan waa asal dawaaifto dhanba ay ay qabaan weeye haddaan saa la yeelinna maxaan noqonaynaa jahmiyo iyo mucadiladiisa falasifo daatan alla u sugnaa iyo wujuud aan lahayn kayfiyo mucayana oo bani aadam garan karaan kadalika sifaatka rabbiga waxaan sugaynaa sifaat macnawiya oo la fahmka laakin biduuni takyiif biduuni takyiif macnahaasu sheekhu sheegay nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قيل له كيف هو فإذا قال أنا, أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأن أنت لا تعلم كيفية ذاته وإذا كنت تقر بأن الله بأن له ذاتا حقيقة بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات فإن من, فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا نعم hadal aada u qiimo badan oo haddee iska cad buu sheekhu inoo sheegay oo asalka uu sheegay farac ka waxaad leedahay waxaan sugayaa macnaha mafhuumka lugawiga lsifa hada almacna lugawi ilaahay aan usugahayana laa yashtamil walaa yastalzim aya naqsin takyiifna ma keenayo haddaad laakiin i tirahda kayfa wajhu wa kayfa istawaa wa kayfa samcuhu wa kayfa basaruhu waxaan ku leeyahay kayfa huwa daatuhu kayfa huwa fi nafsihi lianna sifadu waa farcun can اdaat haddaad kayfiyat daat ii sheegto oo ilaahay hay-adiisa iyo qaabkuliha aad ii sheegto ile nin shaydaan oo waalan baa tahay markaas ana kuu sheegahayaa sifada kayfiyada ma sheegi karo soo ma aha ma sheegi kara laana lima sheegin walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun baxdiga ku saabsan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala kayfiyadiisa yeenan garanin kayfiyatu sifana yeenan garanin caqligeena maxduudka daciifka marka la eego laakiin fii nafsi اlamri ilaahay kayfiye ma leeyahay oo sifaadku kayfiye ma leeyihiin ay dhici karto aakhare rabbi markaynu aragnay muminiintu indhaha ku nuursadaan inay gartaan waa baxdi kalaami oo la isku hayo soo ma kala duwan shayga in aad awood aad ku garato adaan lahayn laakin fi nafsi اlamri xaqiiqat اlamri waaqic marka loo yimid wuxuu leeyahay kayfiye ama qaab idan kayfiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuusan kayfiye lahayn ma limtinaaca fi daatiba mise waa licajzi khalaa'iqi can dalik hada huwa sawaab baxdiga kalaamiga wuxuu ku kusa ilahay kayfiya u leeyahay maa min mawjuudi ilaa walow kayfiya laakiin kayfiyadaasi inagu hadda caqligoona ma taxamuli karo nabiy llaahi muuse oo nabi kariim ah yaa xamili waayey ilaahay ma awoodi kartaan iska daa basharku ma xamili kara hawsha iyada nabi maxamed baa nabiga ilahay ma aragtay nuurun anna uraax yani cajzu lkhalaa'iqi iyo taxamulkoodaan awoodi karin rabbi inay arkaan ama ay kayfiyadiisa idraakaan quwa quwa almacrifa aw ilidraag cinda alkhalaa'iq baa adcafu min kayfiyat اllahi inay haleesho laakiin fi nafsi mri rabi kayfiya uu leeyahay wadaaduhu qaarkood leeyihiin waa iska baxdi kalaami wax naloo dirsadee ma ah waa inaan ku kaaftoonno ilahi subxaana wa tacaala wujuudkiisa iyo sifaatulkaamilkiisan sugaynaa intuu shaaricu noo sheegan ku kaabsanaynaa shaarica intuu noo sheegana caqliga sariixa baanu kaalmaysanaynaa min gayri an yatacaarada laakiin baxdiga hadda kusii mashquuli marka waxaan leenaha idraaku kayfiyati sifati waa farcu idraa kayfiyat daat mar haddaad ii kayfiyeyn karin ood qaabka daatada ii sheegi karin anna sifa kuuma sheegi karo bitaali bidcaad la timido asu-aalu can ilkayfiyaat waa bidca waa maslak aysan qaadin salafu hadi lumma oo saxaabiya taabiciina aduguna mubtadici baa tahay ariiqoodii aad ku khilaaftay ku saabsanaa ilahi subxaana wa tacala marka jawaabti maalik iyo rabiic bn cabdiraxmaan alra-i iyo iyo jamaca min aslaf dahabi ilaa lix taabici buu kasoo guureeyaa iyo shan saxaabi kitaabkiisa alcarshi ka akriya alcarshi muqadimada hore ku sheega qadiyada iyada sheekuna waa yeelaa marka isku baa baad marinaysa kayfa nuzuuluhu kayfa majiiuhu kayfa ityaanuhu nafsa shay cilmiga iyo sifaatkan kale khabariga iyo kuwa daatiga kulli isku baab baad marinaysaa marka wahada laazimun lahum fi lcaqliyaati wa fi tawiili samciyaati marka alcaqliyaat horaan baynu soo dlil ma yuclamu bاcali ma yuclamu bاlcaqli min غayri wadci waadicin wa nasbi naasibin adaliil caqli maxaan isku ogay inuu yahay daliilka caqliga waa maa yadulu binafsihi min غayri an yatawaqafa calى غayrih hada huwa tacriif dalil caqli wa ma yadulu binafsih min غayri an yatawaqafa calى غayri oo looga jeedo istilaax iyo curfi iyo wadci dilaalada laba qaybood ah shayna inagaa ku heshiinayna inuu ina tuso waxaani hadda wadooyinka maxaa nagu yaalla ishaaraat lmuruur isgoysyaa ku yaalla calaamada cad baa lagugu dhigo meesha waa meeshuu dadku mari lahaa lagu leeyahay mid jaalaha la marinaya stoob baa meel ku yaala mid istilaab baa ku taalla garaangir baa la wareejinaya dhexda had laga marinaya falaadhaa xagga lagugu qalloocinaya kuwa hoos loo qalloociny haweyga markaad marayso wadada u socota hore jirto inay bidix u baxayso iyo inaad taagan tahay fallaadha kutusaysa fallaadhaha noocaasa inay wax kutusaan ma caqli baa lagu garanayaa mise waa loo dejiyey daaifa min annaas baa u dejisatay hadil alfaad inay tusto shayga waa dalaala wadciya sawan kaanat abiiciyatan aw lafdiyatan aw he ayb marka waa dalaala wadciya hayru lafdiy ayb marka alfaada ama afcaasha ama ishaaraadka iyo kitaabaadka inagu aynu ku heshiinay inay wax tusaan maxaa la yihahdaa waa adila wadciya wudicad litadula calaa kada wudicad litadula calaa macnan adilada marka adila wadciya la marka waxay noqotaa aqsaam badan bay noqotaa laakiin adalil caqli yadulu binafsihi laa biwadci waadicin mujarad aad sawirato shaygaan caqlan baad fahmaysa wuxuu ujeedo keliya waxaad u baahan tahay atasawur tacaqulhu shayga inaad fahanto caqlan idaa tasawartahu fahimta maa yadullu calayh ama fahimta anahu daliilu calaa kada laa yatawaqafu biwadci waadicin wa nasbi naasibin wastilaaxan uma baahno walaa yatawaqafu calaa gayri sasaa laga wadaa wa min shuruuطi waxaa ka mid a ah anahu laa yuujadu ila dalan fi jamiici اlأزminati wاlamkina laa yatagayar dalil caqli laa yuujadu ila daalan wa daliila isma khilaafo marka bixasabi awdaacda iyo asminada iyo basharka meelaha kale shuqulkuma laha waxa isbedela waa caraafta istilaxaadka iyo aladila wadciya isbedesha cuquushee la alcuquul asariixa laa yaktalif lakin waxaad ii wadaa kuwii aafaysnaa waad ii wadaa cuquushooda ayib lianna falku tusaale gaaban ficilku inuu tuso faacilkiisi ma iskhilaafaa min bina aadam ilى qiyaami saaca laa yktalif ana alficl yadulu calى faacilin wاlأharu yadulu calى muؤhir wالsayru maada yadul cala almaashi raad baad arkaysa waa le meeshaan riti baa maray raadkiis meeshaan waxaa maray ruux idan hadii adilla caqliya wey waala daliishanaya sariixa ah meel walboo lagu yimaado waa daliil tusahay wi log wixii ilaahay u dejiyey ee caqliga ahaa marka marka daliil caqli hadda wahada laazim lahum fi lcaqliyaat saasuu sheeku ka wadaa daliil caqli yataridu wayancakis wayakunu daalan calى madluulihi fi kuli alasminati wاlamkinati walaa yktalif bاkhtilaafi اlaxwaali wاlashkhaas walaa yuujadu ilaa daalan lakin adila kale way ka duwan tahay hadda ishaaraat lmuruurka waxaa laga yaaba wadamaha qaarkood in waan kala duwi karaa waan kala duwi karaa hadda hindida inagu marka wax diidaysa maxaan samaynaa saasaan dhahnaa saas ayagu ahaa wey sheega sheega ma haysa saasaan ku lehay maxaan ka wadaa mayaan ka wadaa maya mayaan ka wada fii curfina istilaaxeena iyagu sa hadday ku dhahaan waan hayaa wey absat awdaac baa isbedelaysa waxaa isbedelaya waxyaaba yeer wax yaroo hadda inaga ishaaraad hadda aan tilmaamino farahan ka tilmaano dadka qaadkacay bay ka tahy inago oo faraha ku saabsan marka waxyaabahaas waa adila wadciya takhtalifu biاkhtilaafi اlasmani wاlaxwaali wاlawdaaci wاlashkhaas tagayar ama daliil caqli laa yatagayar yakunu daala bijamiic اlawdaac walaa yatakhalafu can madluulihi yataridu wayancakis intaa inaan isfaanaan filaya ama daliil samciy waa min adila wadciya kamid yahay min adila alwadciya ayuu kamid daliilka samciga ah waa adil lafdiya daliilka lafdigaana wadci weeye idan eh, madluulkuna waa lafdiguna waa taabicun hmm. lilmacaani lafdigu waa taabicun lilmacna manaha horeeya bidaliil halkaas waad arkaysa wax soo socdo waxaad u qaadatay inuu yahay dameer waxaad leedahay waa dameer bacdama aad sawiratay inuu dameer yahay y waxaad tuuraysaa lafdigii ah wixii baa soo dhawaaday doofey buu kula ekaaday xagga tasawurka maxaad leedahay waa doofey wuu soo dhawaaday wadaad gaaban buu noqday maxaad leedahay waa insaan hadihi alalfaad misaal baan oga jeeda a aad uga qosaysaa wadaadka gaaban iyo doofeyga waxaa isku keenay leeyihi almuhim maxaan ka rabaa lafdu lkhinziir iyo lafdu lximaar iyo lafd rajul alfaadan goormay timid bacda tasawur اlmacna idan alalfaadu taabicat lilmacaani saasaa laga wada lafdigan marka in loo dejiyo macnahana waa wadciyu ama ilaahay baa inoo dejiyo luqaadkuma tawqifiba iyo waa isilaaxiya baxdiga ad garanaysaan ku jira asamciyaadna waad garateen daliil caqli wax lagada waad garateen faina man ahbata shaya wanafaa shaya bicaqli bilcaqli ida ulzima fima nafhu min asifaat alati jaa biha alkitab wasunat nadira ma yulzimhu fima ahbatahu wauliba bilfarqi bayn almaxduuri fi hada wahada lam yajid baynahuma farqa horaanbu soo sheegay qaanuun mustaqim inaysan lahayn waa sifaatkan toddobadeed sugtay iyo kuwanaa diiday faariq ii sheeg sifatu samci walbasri walidaa walqudra baad sugtay kuwana waa diidan tahay oo qadabkii iyo raxmadii iyo xikmada baad diidantahay ila akhirihi maxaa u diiday n n faariq ma jiro muair laa faariq caqli walaa faariq samci waa iska taxakum oo aynu soo marra ayaguna markay sayaan dawaafti ka daraa inay macdaa ku jabahayaan nacam قال رحمه الله تعالى ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم فإذا قيل لهم لما, لم تأولتم هذا وأقررتم هذا وسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح فهذا تناقضهم في النفي نعم ima ima tafwiid tafwiid waa maxaa in la yidhaahdo lafdiga iyo aayaddan min allahi bay ka timid laakiin macnaheeda ma garanayo tafwiid اlmacna wاlkayfiya midka sheekh uu sheegaye uu bailka ee bidcada ah ee kufrigu ka laasimayo waa tafwiid اlkayfiyati wاlmacna macna aa israaciso ama tafwiid اlkayfiya wa huwa alxaq الsariix xaq sariixa iyo diin maxdi oo la rabo wey kayfiyada ilaahay daata ahaan iyo sifa ahaanba ma garanayno amaa macnaha lafdiga iyo shayga looga jeedo min xayu almafhuum allugawi wاlmafhuum asharci waanu fahmayna waana sugaynaa idu marka amiruuha kamaa jaa-ad min gayri takyiifin oo laga jeedo kayfiyat sifa weeye amaa macnaha waan qiraynaa haddii kale wuxuu noqonayaa shayga lama fahmi karo allahu aclam bimuraadihi markuu wadaadku yidhaahdo allahu aclam bimuraadi min haysu lkayfiya haddaad ujeedo waxaan leenahay waad roon tahay allahu aclam bimuraadi oo lafdiga wuxuu tusahay hadaad ujeedana waa baatil haddaad adoo macnihii sugayo oo macnihii ogol aad acalamiye rabbi usugaysana sugaysana waa khayr waan ogol lahay shaygaan ognahay ilahi baa nooga sii aqoonba soo maa wallahu yaclam antum laa taclamuun aclamiye waan ogol lahay fi jamiici alashya waan ogol lahay ilahi u ogol laakiin waxaad ujeedaa alamiya me waxaad ujeedaa nafy lmacnaa wa ima tawiil tawiilku waa maxay asagu waa ka duwan yahay tawiilku waa inaad macnihii xaqa aana dafirto mid baailana aada sugto labadaashu sheeku intaan bay ku wareegeysaa inay kooda ugu dambeeya waa maxay inuu yidhaahdo waa alfaadaan macno lahay aayaadkan qur-aanka iyo axaadiistan iyo ijmacaadkan salafke sifaadka iyo asmaada ku saabsan waa alfaad timid macnaheedana ma garanayno maba garanayno macnaheeda kayfiyatan walaa macna luqawi iyo mafhuumka garanay nimanka marka waa mufawadadii la yaqaan mhm. mhm. kulligood waa saas tafwiid walbay sheegaan waa tafwid tafwiid almacnawi bay ujeedaan ama tawiil isagu waa inaa lafdigii macnihiisi watira waan garanayaa macnihiisa waan garanayaa daahirkiisu wuxuu tusayaa macnaha tashbiih ee tajsiimka keenaya fallaahuna waa munaas waa la tuurayaa maxaa loo jeedaa saa iyo saasaa loo jeedaa macnihii xataa oo daahiru lafdi uu kuri sheekhu almukhaalifi ama tawiil almukhaalifa limuqtada lafdi lafdigu macnuhu keenay ee limacna lafdi aw maa yaqtadiihi wayataalabuhu lafdu min almacaani lugawiya ayuu leexinayaa oo ilahay qaraa baa meesha timid iyo hawlaa yimid asagoo la ogyahay asalkiisa inaa qiyaasu lghaa'ibi cala shaahid uu ku wareersanaabu intaa la imanaya marka qanuun mustaqiima may laha qanuun mustaqiima may laha oo ujeedaan faida qiila lahum lima taawaltum hada waaqrabtum hada wsu-aalu fiihima waaxid lana sifa waa ka sifa wlmawsuufa waaxid ayib naqaaistana waan anfinayna wixii kamaa rabbi baan usugaynay maxaad sifatu samcina usugtay sifatu listiwaana u diiday maxaad u sugtay samciya basar oo sifatu rida wlmaxaba wlqadab u diiday lam yakun lahum jawaab saxiix jawaab saxiixa ma keenaya fahada tanaaquduhum fi اnafyi nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك تناقضهم في الإثبات فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب هو إرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذا فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب المثيب المعاقب فهم إن أثبتوا الفعل على مثل على مثل الوجه المعق على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات نعم waa dabargoyn wey sheekh midun ku dhuftay hadda tanaaquduhum fi nafyi wuu kuusoo sheegay oo markay sifaatka qaarkood ay diidaan qaybna ay sugaan laa yajiduuna farqan bayna almanfiyi walmuhbat inay hal waadi mariyaan oo hal wadda ku kaxeeyaan iyo inay mucailo kuuskuusan noqdaan wax udhexeeya ma jiro wixii kale waa taxakum wuxuu ku yimid tanaaqudun fi lihbaat sifaadkay sugayeen bay xataa ku tanaaqudayaan faina man taawala nusuusa calaa maca min almacaani alatii yuhbituha nusuusta ninkii ku awila macanaa macaanidu asagu sugaaya fainahum idaa sarafuu nasa can ilmacni aladi huwa muqtadahu ilaa macna aakhar waa tawiilka hade tawiilkii hadda le markay sifaadkii anfinay ay anfinayaan intay anfiyaan dayn mahayaan naska ku soo arooray waa inay awilaan nusuusta majiya istiwaaga iyo raxmada iyo qadabka iyo karaahiyada iyo ku timid waa inay leexiyaan markay leexinaya marka macnaan sugaynaa bay kuleeyihin oo ilaahay xaq u ah oo ilaahay u cunama oo ay tawiilkooda baatilka ah fa innahum idaa sarafuu nasa can ilmacna aladi huwa muqtadaahu ay muqtadaahu lugawi ilaa macnan aakhara oo almuawalu ilayhi ah lazimahum fi lmacna almasruufi ilayh macnahay u leexiyeen naska oo istawa maxay dhaheen waa bimacnaa istowla limaa khalaqtu biyadayana ayb nadira ma kaana yalzamhum fi lmacna almasruufi canhu istawi ay ka carareen iyaday ka carareen wixii laazimayay ayaa laazimaya istiilaaga iyo qudraday aadeenba matalan faida qaala qaailu tawiilu maxabatihi isagaa miaal sheekh maxaba ilahay baa fasaufa yaati llahu biqowmin yuibuhum yuibuuna ilaahay inuu addoommadana jecelya iyaguna jecelya allahu yaxibu wa yuabu yuxibu wa yuxabu idan faida qaala tawiilu maxabatihi maxabada ilaahay fasirkeedu waxaa wey wa ridaahu ridihiisa waxaa wey waada wasaqad huwa iraadatuhu lilhawaab alciqaab nafsa shay waxaa weye iraadatu rabbi wuxuu doonayaa lilthawaabi ku ka ralli inuu sawaabiyo oo ku jeclaa sawaabiyo iyo wal ciqaab kuu cadhooday inuu inuu ciqaabu doonaya maxaa laleeyahy horaba soo martay maxaa laazimay kana maa yalzamhu fi liraada iraadatu thawaabka iyo iraadatu ciqaabka laftirkiisa waxaa ku laazimaya nadiira ma yalzamhu fi lxubi wاlmaqti wاlrida wsukti aw wsakti waxaa tidhahdaba maxaa yeelay iraada maxay ahayd fi shaahidi ma hiy iraada fi shaahid mayl الnafsi aw mayl الshakصi mayl اlmakhluuqi ilى jalbi ma yanfacuhu wa dafci ma yaduru waxaana ku itifaaqdeen wاtafaqa اlasxaabu calى ilxaaqi اlgaa'ibi bالshaahidi fi اlxaddi wاlcilati wالshardi wاdilaala idan ashaahidu imow xad lmuriidi fi shaahid ishe nafsa shay waa xadki hadda xaqiijiya xadku waa xaqiiqan wajh ma huwa lmuriid fi shaahid waa mayl shaksi lijalbi maa yanfacu wadafci maa yaduru fakadalika qaa'id baan ku leeyahay nafsa shay meelga aad maxaad oga cararta iraadaad sheegto soo ma ah in allaha fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum ey yuriidu ihaabatahum waidkhaaluhum ljanna tiri nafs iraadaan ku dhex fadhiya halka iraadada aad sheegtaan raba ma hiy iraada fi shaahidi maya maya waa iraada taliiqu billaahi wa jalaalihi wa kamaalihi buuri ana maxaan leeyahay maya maya maxabadii ridahan sheega waa maay waa waa iska idabdaro waxaa o dhan waa ummad la wareeriya warkeed wey kasoo tag walow fasara dalika hadduu ku fasiro haddana sifaadkuu diidayay oo maxabadii ridahii iyo qadabkii marka hore wuxuu ah inuu fasiro sifadii qudhigeed marna wuu ka leexa markuu fasiray iraaba ku fasiray ama intiqaam buu ku fasiray intiqaam bow tii maxay ahayd waa inuu doono an yantaqima ciqaabku waa maxay an yucaaqiba walow fasara dalika bimafcuulaati mafcuulaadka ficilka mafcuulaadka waa makhluuqaadka wuxuu rabbi abuurayo maa yantuju can afcaali اllahi subxaanaه wa tacaala hunaaka ficlu wa faacilu wa mafcuulu waad fahmaysaa faacilku waa allah subxaanaه wa tacaala ficilkuna waa sifa alla ku qumayso waa faluu rabbi samaynayo biiraadatihi wa mashiiatihi wa qudratihi lixikmatin yaraaha oo ilahay yaclamuha rabbi u idan makhluuqaadkii ka dhashay hada daartan aad dhex fadhida waa maxay ah waa mafcuula ninkii sameeyey injineerkaana waa faacil ku rafaaday dhiididka intaa u waday qabanayay maalmo socdayna waa ficil ficilki maxaa ka dhashay mafcuulo gurigaan ah wa huwa mafcuulaadku maa yakhluqu wuxuu rabbi abuurayo min althawaabi walciqaab oo jannadi ah oo xoorulciinti ah oo carruurta ku adeegeysay ah oo biyihii la cabahayay ah oo khayraadkii fainahu yalzamhu fi dalika nadiiru maa fara minhu faina alficla almacquula ficilka la garanaya sariixa ah laabudda an yaquuma awala bilfaacil adna waxaad soo tiri allahu laa taquumu bihi alxawaadis lana maa laa yaklu min alxawaadisi fahuwa xaadiثun wاlqadiimu laa taquumu bihi alxawaadis mutanaaqib mafcuulaadkan yaa sameeyey allah baad leedahay idan hal yuujadu fi lcaqli sariixi ficlun biduuni faacil la say marka mafcuulaad u noqdeen makhluuqaadkan see loo helay oy mafcuulaad u noqdeen haddaan ficil sifa ah oo rabbi ku qumay uusan jirin waa warkii marka falaasifaa imanaya ilaahay waa faacilun bidaat bay dheheen jiritaanka uu jiraa makhluuqaad ka dhalanaya isagoon waxba qabanin oon fal samaynin oon sifa ku qumin oon ficli ku qumin wa hada huwa alfarqu bayna faacil alfaacilu biاdaat w alfaacilu biاlاkhtiyaar iska ogaada alfaacilu biاlاkhtiyaar waa maxay wa aladi yafcalu ida shaa mataa shaa wa shaa waliman shaa wayatruku maa shaa ama alfaacilu bidaat waa maxay lagu arkaba he wixii waa la helahaya maadaa doortay maya way iska yimaadeen xasan markii la arkaba maxamed baa fadhiyaa tigi xasan laa yuair fi maxamed sooma laa yuair mana ka tegin mana keenayo mana waxaa tihi xasaan marka la arko ow maxamedna waa fadhiyaa idan xasan muxuu noqday faacilun bidaat lannu la اkhtiyaara lahu walaa iraadata lahu idan waa warkay qabaan wey shayaadiinta falaasifada ee hazaali uu ku rafaaday fi kitaabi taafut lfalaasifa radintoodii u hi saddex masle in lagu gaalaysiiyo waa waajib buu hi ummaddu dhan baana isku ijmaacday ibnu tamicuud waa wanaajiyey laakiin afartan maslu ka tagay saddex masale maxay tahay afartan say duni ha noqoto waxaa weeye nimankaas warkoodii baa imanaya warkoodii mafcuulaadka waxay u baahan tahay ficil wاlficlu laa yaquumu ilaa bilfaacil wاthawaabu wاlciqaabu اlmafcuul hawaabka oo jannada iyo naxariista ood mafcuush ka dhigteen iyo ciqaabka macquulka oo jahanamiya naarihi ah inamaa yakunu calaa ficli u fiirsamo shku laaziminayo iraadadii iska badaaya addoonkan maxaa loo ciqaabay oo jahanamo loo geeyey wuxuu ilaahay necab yahay buu sameeyey wy durbo marka waxaa soo baxay sifat lqadab baa rabbi ku qumaysa iyagoon isgaranaynin ba waay waxaa laasimtay sifat اlgadb wاsakt aw الsukt baa laazimay wاlkaraahiya waxaa tiri ilaahay waxaa waay wuxuu doonayaa inuu ciqaabo ruuxan muxuu ciqaabay ii sheeg addoonkan maxaa loo ciqaabayaa ma ilaahay wuxuu jecel yahay buu sameeyo rirbaraalle ka yahay kadibna naar buu mutay mise maaad ka caray mafcuulaadka sheegta maaa ku laaimay asalkooda ay qabaan ilaahay manaha xikmad iyo ma ciaabo m intaa maba cadayn karaan horey ka gaaloobahaya yusiib lcaasi taa waa tajwiiska caqliga igada addoomaan hadda la cadaabaya bilficli ee fusaaqda ah iyo gaalada limaada ilaahay wuxuu necab yahay oo raalle ka ahayn miyay sameeyeen mise wax wanaagsan bay iskaga naargaleen caqli sariixaan kaa raba aniga aad ku jawaabto asalkii ii sheeg haye ajmacuu calى ana ana allaha laa yucadibu axada biduuni jariimati ajmacuu ana allaha laa yucadibu axada biduuni jariimatin fi lwaaqic wsharci wey taa waa tajwiizaat tajwiiskay taa ka hadlaayaan oo ilaahay maadaama iraadadiisu iyo qudradiisu ay tahay mutacaliqa bikulli shayin ila almustaxiilaat waxaa weye waa dhici karta ilaa abulahab inuu janno geeyo oo ilahi waa awooda ilah ma awooda ma qudrati loo fiiriyo waa awoodaa nabi maxamedna jahanamo la geeyo ilahi ma awoodaa laakiin ma samaynayo weyle ilahi ma samaynayo way qirayaan in allaha laa yucadibu maxameda hadday dhahaan maxamed ba ilah cadaabahayaana dee noo soo qabta aanu ku kuwa rafaysanne idan adoomaha naarta lagu gurahayo ilaahay ma nacaybu nacabyo ogu guray oo danuub ay sameeyeenba ogu guray mise jacaylu jecli ogu guray idan addaliil alcaqli sarix ma khilaafto mada khilaaf waad khilaafto haddaad tiraahdo isagoo jecel buu naarta ku guray waa lagula yaab lagu qosla idan tiibu sheekhu rabaa inuu laazimiyo fa ina alficla almacquula laabuda an yaquuma awala bilfaacili idan mafcuul lama helahayo ilaa bificlin idhaha mafcuul lama helayo ilaa bificlin ficlo lama helahayo ilaa bifaacil hada huwa alcaql sariix wاthawaabu wاlciqaabu اlmacquulu inama yakunu calى ficli ma yuxibuhu wayardaahu wayaskhaطuhu wayubgiduhu musiibu اlmucaaqibu almucaaqib axadka ciqaabay waa maxay waa allah wuxuu ku ciqaabay addoonku inuu sameeyey wuxuu rabbi necab yahay kana baa la abaal marin allah musiiba addoonkan wuxuu janno u abaalmarinayaa wuxuu sameeyey dalika bianahum itabacuu maa askhata allaha wa karihuu qur-aanka o dhan baa lagu tumanaya hadhow waxa lagu ley waxaan nahay munazihiin iyo ahlulitibaac hmm. kun fayakun laftiiso ficil maaha Hmm? Hmm. Ah. Eh, ilahi wuxuu ku abuuray kun fayakun nabiyullahi aadam see lagu abuuray idan mukadib baa tali nusuus nabi aadam wuxuu soo maray tartiibaad qur-aanka akri bd kasoo tagba min salsaalin kalfakhaa min tiinin laasib soo soco haye min xamain masnuun waagida maxaan isku bedelay uma jacalnahu fi qaraarin makiin nudfa timid hawshan ma ma hal mar bay dhacda mise darajaad bay ku dhacday idan kaafir ba dadaad intaad inkirto gaaladii lahaa adduunkan wuxun baa iska qarxay adduunkii baa soo fadhiistay baad noqonaysaa alifijaar muxuu ahaa alifijaar alkariim ah, alcadiim ya wixaad wadaandi intay ku wareereen <laughs> nasal la salaam fahum in ahbatu muxuu hi sheekhu fiirso hadda fahum in ahbatu lficla mafcuulaadkan rabbi inuu ficil ku sameeye hadday qiraan calaa mitli wajhi lmacquuli fi shaahid falkii la garanhayo ee makhluuqaadka marka la firiyo adduunka ficilkii la garanhayo day dhahaan fahm in adbatu lficla cala alwajh ay cala ariiqa almacquula fi shahdi facaali mushaahid lilcabdi adoonku markuu falsamaynayo kale ah maalu llaha bimakhluuqaatihi ilah waxay ku mateleen mafcuulaadka rabbi markuu samaynaya iyo makhluuqaadka ma sida anu aan dhoobada u sameeyo in guriga aan udhisa rabbi u dhisa hawlahaan mise si ka duwan oo asaga u cunanta hadday addoonka ku shabahaan mahalu waa mushabiho wain ahbatuuhu calaa khilaafi dalika hadday falka ilaahay sugaan oo mafcuulaadka u sameeye ay sugaan makhluuqaadka si ka duwan siday addoomu wax u sameeyaan waa sidaa rabnaan leedahay waxaan idinka doonayso intaa ma ahayn bishiql anfus baan kaaga keennay xaqi inaad soo tufto ima an takuuna mumaila wima an tuwaafiqana fakadalik waxaan ku leenahay saa'ir sifaat sifaatka diidayna sidoo kale weeye waddada kusoo hagaag haddii aad tiraado mafcuulaad baa jira biduuna ficlin waxaan le kaabarta wakhaalafta alcuquul so adiga ahlulcaqli wannadar sheegin jiray maaha waadna ku ijmacdaa ana alghaayba yuqaasu cala ashaahidi fi arbacati amuur fi arbacati umuur fi lxaddi oo xaqiiqda looga jeedo fi lcilati washari wاdilaala xaqiiqaة اlfaacil ma huwa fi shaahid baan ku leehay xaqiiqaة اlfaacili ma huwa fi shaahid faacil yaa la yidhaahdaa marka la yimaado alcaalam almushaahid adduunka la yimaado man yafcal اlficla bاkhtiyaarihi wa qudratihi wa iraadatihi nafs الshay halkaan u mari baan ku leehay kadalika kadalika qayb baan ku leehat ilaahayna yafcalu ma yashaa ina rab mxuaha ina rabaka facaal lma yuriid facaalu lima yuriid yaxkumu maa yuriid idan afcaasha rabbigay waa tatacalaqu biqudratihi wa iraadatihi lixikmatin yaclamuha allah ima an takuuna mumaila wa ima an takuuna muhbitan calaa ariiqati اsalaf labada hadii haddaad diiddo maxaan ku huraynin mucail wuxuu lehi haddaan isku arki weyno maxaa xaggeen isku arkaynaa muxuu ihi shidaal madoontaan ku huraynin buu shidaal madoonto xaamay waa cala lfitra intuu salaam hebel insha allah wakti ma hayee jannada inoo ballan ah muxuu haddaan jannada isku arki weyno muxuu yidhi shidaal madoontaan ku huraynin buu ninkii janno laga waa xaggee jooga ninka janno laga waayo naar buu jiraa marka ima an takuna waxaa wey ala ariqati ima an takuna mumail nasal la slam idan waxaa wey alqowl fi sifaati kalqowl fi اdat wاlqowl fi bacdi sifaati fi bacdi waila lazima الtanaqud wالtacطiil wالtamhiil wالtashbih wainkaar xaqaiq safsatada aad soo marteen nacam قال رحمه الله تعالى فصل واما المثلان المضروبان فان الله سبحانه وتعالى اخبرنا عما في الجنه من المخلوقات من اصناف المطاعم والمشارب وال- والمشارب والملابس والمناكح والمساكن فاخبرنا ان فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهه وحريرا وذهبا وفضه وحورا وقصورا وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى فالخالق سبحانه وتعالى أعظم أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق ومباينة ومباينته لمخ ومباينة ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق وهذا بين واضح nacam ma sha allah sheekhu islam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi iyo mithaalkan labada mithaal ee hadda uu sheegay kutubtiisa uu kusoo celceliyaa waa laba mithaal oo litaqriib asuura yuu sheekhu u keenaa min baab alqiyaas alwlaa buna u keensadaa alqiyaas alwlaa in la isticmaala waa ariiqatu salaf wa ariiqatu kitaab illahi wa sunati rasuulihi calayhi salaatu wasalaam wa huwa aladii yabda'u lkhalqa uma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayh wlilahi lmathlu laclaa fi samaawaati wاlardi wa huwa alcaziizu اlxakiim walahu miy aayad ahayd walahu lmathlu وهو الذي يبدأ الخلق أونك يا أبو ورد رب باب الله وهو يعيده بس أنا ربي سوء علني وهو أهون عليه سوء علنت أنا ربي أغفضه من باب القياس الأولى bilaabida fi shaahid shay aan jirin inaad amaamudood askunto iyo inaad sag intaad baabiso haddana dib u soo celiso kee ku sahlan adiga idan kamaal baa ku jira fi lmakhluuq marka kamaalulmakhluuq hadda waxaa weeye shay inuu bilaabo uu amaamudo way ku adag tahay waxaa oga sahlan shay uu horaan sameeyey oo uu baabi'iyey inuu dib usoo celo u dayactiro wahada kamaalu fi lmakhluuq wاlqaacida ana kula kamaali fi lmakhluuqi laa naqsa fiihi biwajhi min alwujuhi fallahu أwlىa bihi wakulu naqsin yunazahu can اlmakhluuqi fallahu أwlىa bالtanziihi minhu shay walboo naqsi ah ama ceeba oo makhluuq laga nasaho laga hoofo ilaahay baa ka mudan in laga hoofo shay walboo kamaala oo wanaaga oo makhluuq laga helana oon sinaba aysu usoo gelin ceeb iyo nuqsaanna allah ka mudan lianna kamaala almacluuli min kamaali cilati wa mucطi اlkamaali wlaa أwlى bاlkamaali min almucطى lahu somaynusan hadihi qaacida asaasiyu qur'aan ka hadlay wa huwa ahwanu calayhi walahu اlmaثlu ay اlwaصf اlأkmal walahu lmahalu alacla waa lagaa baabi'inaya inaad wax ka fahanto wahwa ahwanuda inaad ka fahanto ducfi nisbi aad ka fahanta ilahay diidan yahay subxaana wa tacaala qur-aanku dariiqiisa waa dariiq aad la yaabayso wey walahu lmathalu aclaa waa muhim jiddan jumla tadyiiliya wey lid maxaa loo keenay lirafci lihaan tawahumka tawahumka baatilka ee kasoo bixi kara wahuwa ahwanu ahwan maxaa laisku oga waa ila waa afcale waxaa kasoo bixi kara min xaysu mafhum luqa almusharakatu fi fi اlasli maca tafaaduli fi lfuruuc tii baa rabbi diidan yahay walahu lmathalu laclaa fi samaawaati walardi wahuwa alcaiiz alxakiim faama caadun fastakbaruu fi lardi bigayri اlxaqi wa qaaluu man ashaddu mina quwa awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum wa kaanuu biaayaatina yajxaduun fusirtoo ma ahayn waxaan ka rabaa awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa shidat lmakhluuqi xagee ka timi ayagu haday yihiin man ashaddu mina oo bani o dhan ay sanka qabsadeen ay baabiyo camaaliqa noqdeen xagee ka keenay awoodan hawlaha yaa siiyey allah alkhaaliqu ashaddu quwata min min almakhluq ida ilahi muxuu istimaalaya qiyaas lwla qiyaas lwla ashiddatu fi eh, alquwa waa maxay waa min alkamaal kamaalkan asaga rabbi yaa kasii mudan wey ayagan sakaraadka feeaha kuskuusan ee wax sheeganaya qur-aanku marka ariiq muxuu yaqaanaa nafsa shaybu sheekhu isticmaalaya wuxuu ku leeyahy sheekhu haddii makhluuqaadkii barhkood tilmaamaha ay qaadanayaan kuwa kale aysan awoodi karin ayagoo isla makhluuq ah oo mawjuud bacda cadamin ah xaggana la waayi karo hadduusan rabbi xukumi inay sii jiraan ila naciim daaima ah, bixukm illahi bay kusii joogayaan alle iyo waxaad moodaa uunkiisa wey haddii makhluuqi isku midka ahaa fii kaiiri min alxaqaa'iq ay kala sareeyaan fii awsaafi اlkamaal maxaad moodaa way ilaahay iyo khaaliqi waa qiyaas lwli buu sheekhu isticmaalaya ma aha qiyaas shaahidi cala alghaa'ib qiyaas algaa'ib cala shaahid biqiyaasi tamhiilin aw qiyaasi taswiyatin oo qiyaaskii loo yaqaano shumuulka ayaa baطila caqlan wa naqlan qiyaas lgaaibi cala shaahid waa masala daqiiqa shan u geeni doona waa inaad fahantaan arday waxaa la rabaa inuu ka kaco ajrumiyada iyo usuulu talaatada kasoo kaco oo tadmuriya nasaqay ku socoto uu la socdo caqligu furfaa la rabaa qiyaas lgaaibi cala shaahidi qiyaasa tamhiilin aw shumuulin waa baailun caqlan wa naqlan laakiin waa maxay qiyaas lgaaibi cala shaahidi bilqiyaasi alwlawi xaqu maxdu waa ariiqaة الrasuuli wa ariiqaة اlأnbiyaa wa ariiqaةu kitaab اllahi wa sunati rasuulihi lann hawsha bay daba socotaa isku waafaqsanaayeen lanna kamaal اlmacluuli min kamaali cilatihi kulu kamaali laa naqsa fiih faاllahu أwlaa bih wakulu naqsin faاllahu أwlaa btansiihi canhu naqsi baa ku jira sheekh mukhtaar ma aha sifatu kamaal ma aha mطlaqa kayf waxaan idhi kulu kamaalin laa naqsa fiihi biwajhin min alwujuh kulu xarfin fi hadi lqaacida waa maqsuud lidaatihi waa daqiiq waa inaad ku taabto aada fiiriso idan addoonka aan dhalaynina caqiimka ah anqasu ninka wilaadada iskale wax dhalaya hayr alcaqiim inuu wax dhalaana ka fiica inuu wax dhali waayo fi shaahid laakin yatadamanu naqsan leesh maxaad ugu baahanta inaad dhasho hadhow markaad duqowda inaan garabku qabto inaan ku caawiyo inaan waxaan ku farxaalo helo inaan ku caawiyo wa inama alcizatu lilkaafiri ayb idan naqsi baa iyuu wataa biwaji laa naqsa fiihi waa qeyd muhiima laa naqsa fiihi biwajhin min alwujuh haddaadan baahnayn oodan islaam u baahnayn iyo bilcaan oodan u baahnayn meelaad ku weyso dhowrato iyo wax kugu adeega oodon u baahnayn hadhow ku garab istaaga ood u baahnayn ree hebel baa laandheero oo eh, khatara inaad hesho mad u bahateenba ayb eh. ha laa naqsa fiihi biwajhi min lwaj kama hadhin kuliya sale maxaan kaga hadhin keliya laa naqsa kuma kaafto sheekh maxamed waxaan ku uri biwajhin min alwujuh sheekhaana sidaa u caddeeya sheekhaasa u cabira biwajhin min alwujuh xaajaa keentay atanaasul wlwilaad waa aslu waa iftiqaar xaaja ku jirta wallahu haniyun can iftiqaari wاlxaajati ilى gayrihi in allaha laaniyun wallahu aniyun xamid huwa alaniy اxamid ani wey can اlgayr wاlkhalaa'iq maxmuud fi afcaalihi wa mafcuulaatihi marka naqsi baa dhankaa sheekh kaga jira waa looga ictiraazay barak اllah fiikum marka sheekhu qiyaaska awlowigaa wuuna soo celin doonaa iyo qiyaaska tamhiilka iyo qiyaas ashumuul qiyaas shumuul waa alqiyaas aliqtiraani wاlistitnaa'i fi fi lmantiq marka hawshaa aada laga ixtiraazo aharkan uu sheekhu sheegay ibn cabaas waa muhim jida wa ariiqatu salaf الصaalix laysa fi dunya shay mima fi اljanati ila اlasma magacun baa la wadaagaaye lama wadaaga he xaqaa'iq iyo khasaais lagu kala tag somaali way yaqaan hebel magacun buu nin ka yahay kuleeyahy magaca uun ah. warl raggaa un bal raggaa iska dhex soca lagu leeyahay islaantii islaantii la yii muddo dhali weyde tiri ilaahay hadaad wiil wiil madow ii weyday mid cadda hataa ma ii weyday jirta somaaliya waag hore ninka madoowe bay aamsan yihin inuu xoog badan yahay geesi yahay oo karti oo u adkay dhibo midka cad carab sakaraad way leeyihin saasay dhihi marka marka waxaa weeye magac in la wadaago xaqaaqin lagu kala tago waa waa shay la fahmi karo taa waa iska miaal dadka cad macaayahay aarkani waa ar صaiixa ar صaxiixa weeye imaam wakic baa soo saray fi الzuhdi wakadalika hanad bn sari fi الzuhdi wbn abi xaatim fi tafsir ibn jarir fi tafsir diya almaqdisi fi اlmukhtaara bayhaqi asaguna fi shucab wاlasma wasifaat wajawada isnaadahu lmundiriy xaafid almundiri wasaxw albani fi صaxiixa iyo meelo kaleba wuxuu weliba aan jeclaystay warka uu yihi albani wuxuu hi waa fi xukmi marfuuc xadiidkan waa fi xukmi almarfuuc lannahu mima laa yuqaalu biالra'yi wاlijtihaad laysa fi اdunya shayء mima fi اljanati ila اlasma wuxuu waa xadiid marfuuca min xayثu alxukm wain kaana mawquufan riwaayatan dhib ma laha madhabkaa salafka nagu filan khulaasadii hadalka sheekhu waa iska caddaaya hadday makhluuqaadkii asmaada wadaagahaya xaqaaiqna badanna wadaagaya ay ku kala tageen xaqaaiq iyo awsaaf iyo khasaais fara badan baynamaa fi dunya wa baynama fi laakhira maxaad moodaa ilaahayo iyo magaca guuday wadaageen ma keenahayo inay wadaagaan khasaaista iyo xaqaaiqda iyo kamaalka ay wadaagaan macnahaas sheekhu ku gabagabeeyey waana macno muhim jidana qiyaaska awlowna ka rabaa ee kama raba inuu ilahay ku shabaho janno naciimkii iyo khayrkii jannada ka jirin rabbi ku shubaha ma rabe wuxuu rabaa sheikhu inuu ku yidhaahdo haddii makhluuqaadkii fi dunya fi laakhira ayagoo magac iyo xaqaa'iq badan wadaag haddana ay isku mid noqon waayeen oo tamaatul ka hirgeli waaye bayna almakhluuqaat bayna fi dunya wa bayna ma fi laakhira maxaad moodaa khaaliq iyo makhluuq idan qiyaaskiisu waa qiyaas awlaw isticmaalaya na axsan allahu ilaykum qala raximah llahu tacaala ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق فالسلف والائمه واتباعهم امنوا بما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر مع علمهم بالمباينه التي بين ما في الدنيا وبين ما في الاخره وان مباينه الله لخلقه اعظم والفريق الثاني الذين اثبتوا ما اخبر الله به في الاخره من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما اخبر به من الصفات مثل طوائف من اهل الكلام المعتزله ومن وافق وافقهم والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة, الب... كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر نعم إذا baabkan ku saabsan aakhiro iyo qiyaamo ku saabsan nafsa shay baabkii sifaadkii asmaadu maray ila waa qeybiya caqliga sariixana uusan diidaynin annaqla samcina uu sugay laba saddex afriqaa loo kala tagay ariqatu salaf waa iska caddahay waxay rumeeyeen shay walbo ilaahay uu naftiisa ka sheegay min xayu asifaat walasmaa iyo wa can ilyowmi alaakhir oo qeybka soo socda wuxuu rabbi ka sheegay oo nicmo ah iyo xashri ah iyo bacthi iyo xashri liljsaadi walarwaax jasadkii bani aadamka in la keeno iyo makhluuqaadkii ruuxdii iyo naftina la keeno almacaad idan inta waa maca cilmihim iyagoo og bilmubaayanati alatii bayna ma fi dunya wa bayna ma fi laakhirati wa ana mubaayanat allahi likhalqihi acam qiyaas lwl fariiq thani waa nimanka suga abatu ma abara allahu tacaala fi laakhira mutanaaqidiin ahbatu ma akbara allahu tacaala fi laakhirati min athawa alciqaab waa ashaaciro muctazilo soo ururu kulligood aakharo nicmooyinkan la sheegay ee khatarta ee bilcaqli asariic aan lagu ogaan karin ee lagu ogaanayo bisamci lagu ogaanayo way sugeen in aakharo addoommada lasoo saari laysxisaabi cadli ka dhici qeyb fariiqun fi ljana fariiqun fi saciir laysu nicmayn oo soo celintu uu macaad jismi ah iyo mid ruuxoo nafsiba uu yahay oo sida haddaan u noolahay si ka qiimo badan loo noolaanayo wuxuu caqligu hadda suuraysan kara ma aha addoonkanaa dhimanaya wuu baaba-ayaa lafyi ludba wuu dhammaan lafihibaa dhammaan wuxuu noqonayaa he carro wa bacda dalika siduu waagu noola ahaa si ka qiimo badan isaguu soo baxaaya odaygii sideeta jirka ee cantatabay soddon jir wiil xaadlaa laga dhigayaa curuban atraaban baa gabdho soo boodayaa toddobaatan haweenaa loo guurinayaa dhowr boqol intuu rabo saf buu ka wada marahayaa haddana hal islaam buu ku rafaadsan yahay waxaasoo dhan way rumeeyeen maysan diidin xataa muctazila ma og maysan diidin macaadka ukhrawigaa sidiisay u rumeeyeen waxaad ka rumaysantay ka rumaysay masal yareer oo laisku hayo miisaanka iyo siraadka iyo isheeg xawdka iyo bay isku hayaan badankoodna way sugayaan badankoodna way sugayaan ru'yat llahi masale rabbi ku khusayse ma aha ru'yat llahi masale rabbi khusayse way ii laba laba la socda waxuu ka hadlaya sheekhu wax alla khuseeya iyo aakharo ayib wاlfariiq الثاني aladiina ahbatuu ma ahbara allahu bihi fi اlآakhirati way sugeen min altawa wاlciqaab wanafw kaiira mima ahbara bihi min aصifaat ashaacira muctazila ahlulbiduc dhan baa ku jira ilaa shayaadiintii diiday malaaxidu diiday almacaad اlأkhrawi inkiray ama barkood yidhi waxaa la soo celina ruuxda iyo nafta bisa la keeniye jir ma jirahayo ama yidhi waxa laguu sheegay waxaa weeye naftu markay baxdo in cunaha lagu dhawo adduunka lagu ciqaabiyo hawadaa meereyso un marna la shido marna la buufiyo wax bin aadan oo soo noqon ma jiro galada tidhi ka bax dadkooda intan kale islaamiyiinta ah ee ashaacirada maaturidiyada muctasilada kulli hawsha waa maxay almacaad alukhrawi jisman wa ruuxan way aaminsan yihiin tanciimka iyo tacdiibkana way aaminsan yihiin maxay laakiin ah, inkireen wnafw kaiira mima abar idan maxaa labada baab kala duway ilaahw hayb ana ambiya ka warantay sifaat bay ku sheegtay waa dafirteen aakharo hayb ana ambiya ka warantay waa ogolaateen warkiinu xagee u socdaa wax xaajo oo ka baxda nimankan ma jirto waa un dulmi calaa dulmi yusaawi qaar ulman fi ulmi waa qahrd waa xadhaaf dulmigu waa xadhaaf maxaa la ana maqhuur baad leedahay ruux ku dulmo oo wax kaa qabta aad weydo ood iska cel weydo oo tol u weydo oo tala u weydo maxaad samey waa geedaha madax la dhicbaad gargaalan de qahri nafsi aad yaad gelaysaa fircoon muxuu markuu u hanjabahayay reer bani wa innaa fawqahum idan waa iska dulmi aybkii ilaahay ee laga waramay ee ambiyadu ka warantay sifaadkii dafirte caqligiinni baad ku wareejiseen aybkii aakharana ogolaatay see ladin yeelaa milu min ahli kalaam almuctazila waman waafaqahum muctazila waa misaal ashaacira ku jirta saas kaiira kaiira min asifat fariiq athani waa shayaadiinta qaramidada iyo maxay ahayd kuwa iska yunkiruuna xaqaa'iqa ma ahbara allahu bihi an nafsihi wa can nimankana muarid ah warkooda nimankan warkood war la fahmi kara w diiday bay taagan yihiin ninkan mogta <laughs> jid baa kaaga bixi bilcaqli sariix wa binaqli saxiix baad ogu sugaysaa wuxuu diidanaa laakiin ninkan qaybna waa diiday qaybna waan ogolaaday war isku lagu duwaad leedahay hebelow saa iyo saa dhabun kusoo hagaag meelun soo qabso ninkan wuxuu ihi ilaahay wax tilmaan uu leeyahy ma jiro aakharana wax jirtanba waaba qeyb caqligu ma keenayo ilaahayna maadaama qeyb wax tilmaan ma laha waa wujuud mujarad can sifaati wاlasma ninkaa tartiib war baa kaaga fahmi waad fahmi kartaa meesha la qabto laakiin ninkaan meel geel xaqa waan kugu rumaysnay kitaabka muqdha madaxu ku saaranaya sifaadka rabbiga qaybna wuxuu le qaybna waan diidahaya aakharo oon la gaarin oo qeyba wuxuu le waa rumaysna oo saasay noqonaysa anaa ku odhan wey intaan doonana waan diiday yuminu bacd alkitaabi wa yakfur bacd alkitaab macnahaasuu sheekh ujeedaa war iska cad nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب فيجعلون مثالك مثالك لباد بان in sha allah aruux ma labada ma dhamaynay mithaal ruux baan ku istaagaynaa أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحذورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم وإن حج البيت سفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله وقد وقد يقولون وقد يقولون ان الشرائع تلزم العامه دون الخاصه فاذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات واباحوا له المحظورات وقد يوجد في المنتسبين الى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب وهؤلاء الباطنيه الملاحده اجمع المسلمون على انهم اكثر من اليهود والنصارى nacam nacam idan sheekhu hadda nimankii fariiqi saddexaad buu waxyaabahoodii iyo aafooyinkeedu wax ka tilmaamay waan idiin soo sheegay kitaabkii uu lahaa baqilaani muraajaceeya kashfu lasraar wa hadku lastaar laba mujalad iyo mujalad baa lagu daabacay ama haddaad weydaan risaaladii yarayda uu lahaa abu xamid alghazali fadaail lbainiya wa fadaail lmustadhariya akhriya waxaan o iyo ka daran baa ku qoran weliba binaqli almuwathaq baqilani min kutubihim buu keenaya fariqeebel waxaad moodaa inuu nimanka qaaraanka u rurin jiray oo u yaqaanay oo tol ahaayeen su u abtirinhayo intay aad kitaabka ata shek aad bu u amaanay shek taymiya uu ku ammaanay kitaabka qaabku u qabtay bal qaada cabdiljabaar almuctazili alkaafir almulxid ayuu ku ammaanay kitaabuhu fi tahbiiti dalaa nubuwa kitaab wuxuu leeyahay nubuwada iyo nabi maxamed inuu xaq yah uu kaga hadlaayo oo laba majaloo dhuuban oo hadda la daabacay laakiin aanfartiisu sakaraata kitaabka cilmiga ku jira adaa waxaad ishow ninkii naar la geey ma fiicnay shaydaankaas awoodda caqli uu sheegtay isuu nabiga u difaacay calayhi isalaatu wasalaam ama xaqaa'ida caqliga uu keenay fii xaqiyati nubuwati nabi maxad sal l slam waa waad yaabaysaa saa dar isgaran waayo tarjama siyarka wuxuu yidhi ruuxa muslimkaa markuu nabiga ka hadlahayo sidanoo kale haw hadla buuri kale min arfin khafiyin wuxuu sugayaa inuu muslim yahay eh, qaadi cabdiljabaar sheekhu lmuctazila asaguna kitaabku soo gaabiyey muusan sheegina waa kitaabu jaaxid qoray akfaru khalq illaahi jaaxid baa wuxuu leey kitab l tatbiitu annubuwa waraddu cala almalaaxida kitaabka waxo dhan wadaaduhu wa aqwa kitaabin fi nubuwa islaamiyiin qoreen asna had wuxuu haysta inuu yahay ninka muslim ugu muslimsan dadkan markaa qiblaha musiiba haysata marka kitaabkaas marka fadaaxu lbaطiniya waa talkhiisun can kashf astaar wey imaanka allah bixiya adkiyaa اlcaalam saa darteed qole dh abu cali bnu sina waa kaafirun dakiy wadaad xanafi baa le ka waran wadaad xanafi mufti qaadi xanafiya fi ma waraa nahli baa ka far abu cali galada mogtay qayb caqli badan iyo qayb dabaalla ay isleeyihiin warkaan marka uu meeshu ku sheegay sheekhu iyadoo faahfaahsan kutubtii kutubtaa ka muraajaceeya waa maxay iska daa ilaahay wixii lagu tilmaami lahaa iyo aakharo nicimteed iska daay awaamirtii iyo xukumka sharcigaabay ku ciyaareen nimankan baatiniyada ah uma ina kaiira minhum min albaatiniyati walfalaasifa yajcaluuna amra wannahya min hada albaab min hada albaab waa maxay in xaqaa'iqdii la inkiro ama la dafiro ama la awilo fayajcaluuna sharaa'ica alma'muura biha wlmaxduuraati almanhiya canha laha tawiilaat baina tukhaalifu ma yacrifu lmuslimuuna minha waa inaga soo mara inay yidhahan likulli tanziilin likulli tanziilin lahu tawiil walikulli aahirin lahu bain daahir walba bain buu leeya cilmi ladin hoosadan garanay adugu inaka lan tastaica maciya sabra wadaadadagu yidhi war inkaad qab xageed u socota balaayooda sideetan dhowrkii bay ahayd markaasuu yihi ba aniga adugu waxaa weeye inaka lan tastaiica maciya sabra waxbaan weydiin aldan sameyny ma tukanayo ma soomay ma salaadayo wuxuu le hawlahi waa baharka ajelin wixi kala mar anagu markaa akrisana waxaan leena waxaan khalad wey wax kaleed niman khariban oo suufiyo ibaaxiyiin iyo niman axkaanley ashaaciro quman bay kala ahaayeen muctaqadkan ashaaciga mooyin kutubta fiqiga akrista kala duwan wixi o wana ka isku qabanoo noqoni qiiqi waa lasoo tuura isku hadda gorba ka hadlay ku noqon maayo kuwiibu sheekhu ka hadlaya waa aafo nafsa shay bay marinayaan wixii muslimiinta yaqaanin diin ahayn ba kuu sheegayo maxay dheen salawaadku laguu sheegayo iyo soomka ramadaan iyo xajka iyo zakada kulli waa maxay waa macaani kale saad moodaysaan maaha salaaduhu waa asraar tanada asraarulbaatiniya inaad garato soomka ramadaan waa inaad sirta awliyada ilaaliso xajka laguu sheegayo waa inaad culummada soo booqato iyo maraakista aad tagto ay leeyihiin baatiniyadu idan isku diinba ma nihin awaamirtii iyo wax isku diina isku allana ma nihin isku diinna ma nihin isku nabina ma nihin qolyihii reer qabdahri iyo waxay noqonaysaa ya inta halkaasa ka keenay sheekhay nimanka baatiniya ahaaye lama ogey lama aqooni wuba sheegayaa sheekhu qolyihii reer eh, qabdahri iyo reer dhanaan kale un wey reer dhanaan iyo reer qabdara isqabsado in la kala gooyay rabeen oon israacinin oday reerdhaanoo dhib badan ba wuxuu i nimankan axmaarkii bula hadlay nimankan ree qoraxeey ree warfaayo annagu isma raaci karo gooni noogo godayna raaciya halkaas maay isku ashhaadaan ma nihin bu gaalkii wuxuu yihi axmaarkii wuxuu yihi ashhaadta idinkii ree qoraxeeyo waxay dhaheen laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuul ka qoray idinkuna ashhaadda ashhadu an laa ilaaha ila allah bay ku dareen wa ana muxamadun rasuul wuu fiiriyey bas wuxuu kala duwan yihi laba kaniisood baad kala tihiin idinku waxaad raacaysaan goday kuwana xagga raaca axmaarka saas reer dhanaan saasay kusoo go-een oy goday kusoo raaca dhan hadda goday bay ka tirsan tahay nimanka reer usnuur saasay u kartay nimanka reer warfa almuhim waxaa wey wuxuu dhan baa lagu bedelayaa wuxuu dhan baa lagu bedelayaa wnaxwu dalika min alta'wiilaati alati yaclamu yuclamu biliطiraa'i anaha kadibun waاftiraءu calى الrusuli wataxriifu likalaam اllah can mawaadicihi wailxaadun fi aayaat اllah idan qoli waxay odhanayaan shareecadu waxayba laasimtaa caamada khaasada loma rabo hadduan ninku caarif noqdo muwaxid muxaqiq noqdo waajibaadku waa ka dhacayaan xaaraantuna way u banaan tahay hazali hazali baa wuxuu u qaybiyey dadku waxay u qaybiyaan ayagaan baatinidood shan bay u qaybiyaan nimankan uu show hadlay dadka shan bay u qaybiyaan adnaaha martabatan waa alfaqih faqiiha mutakalimka lamar labaa lamber saddex faylasuufka lamber afar assuufiyu lfaylasuuf kaana waxay u yaqaanaan asaalig bay dhahaan asay assuufiyu lfaylasuuf asaalig uma almuxaqiq shantaas wey alfaqiih almutakalim alfaylasuuf uma suufiyu lfaylasuuf uma wahuwa saalikaas suufiyu faylasuufka saalig ay u yaqaanaan uma almuxaqiqu faida saara rajul min caarifihim wmuxaqiqihim muwaxidihim rafcu can waajibaat waabaxu lahu maxdko kuleeyahay wey hadduu ruux u noqdo marka muaqi man huwa muaqi cindahum inaan isla banaan raba mafhuumkan dambe sheekh u ku yihi faida saara rajulu min caarifihim wamuxaqiqihim wamuwaxidihim almuxaqiqu cindahum huwa alqaa'ilu bilwaxda alwaxdau wاlitiaad ilaahay unkiisu waa isku mid khaaliqu waa caynu lmakhluuq wlmakhluuq waa caynu lkhaaliq kuwa aaminsan ee waxdat lwujuud ka bni carabi طaa'i wa bni sabciin walcafifat اlmisaani wabni huud nimankaas wey nimanka ay ku leeyihiin waa muxaqiqiin wey alqaa'ilu bilwaxda wahuwa afdal اlkhalqi khalqigaas ninkaas ambiyada ninkaas ka fadli badan bay dheh almuxaqiq maxay ambiyadu tawxiid sakaraad ay wateen bay leeyihiin oo ay leeyihiin axadkana waa khaaliq rabbi ah kana waa makhluuq gooni ah marka in wax la fahansiiyo raben la yidhaahdo wamaa anta kayra alkowni bal anta caynuhu wayafhamu hada sira man huwa daaiqu in lagu dhaada aad bay leeyihi ibn carab wuxuu yihi caqada alkhalaa'iqu fi ilahi caqaa'ida wa ana actaqadtu jamiica ma actaqaduhu fii diwaanihi caqada alkhalaa'iqu fi lilahi caqaa'ida وأna اctaqadtu جamiica ma اctaqaduuhu kulli isku jawaab ma kurito kadib tun kansaarto kulligood iskum meeshay marayaan idan halkaa markaad gaadho waxay ku leeyihin waxaa kuu soo baxaya fiqi la yidhaahdo fiqhu alstiwa waa maxay alyahuudiyu waa ahlu janni nasraanigu waa ahlu janni muminku waa ahlu janni kul ma fi اlkowni wa min ahli اljanna cadaabka laguu sheegana macaan baa min alcadbi baa laga wadaa halkaas meesha tegaysaa taariq suweyda had waad maqlaysaa inuu yidhi yahuuddii nasaarada ahlujanno waay tayib madhabkaas aada fahanteen baan filahaya intaa waa iya dadka say u qaybiyaan alfaqiih uma almutakalim uma alfaylisuuf uma suufiyu lfaylasuf uma almuwaxid almuxaqiq lmuwaxid alcaarifu billah oo ah ninka aamina waxd lwujuud dadka marka la yimaadana saddex bay u qaybiyaan caqiidat alcawaam iyo caqiidat اطalaba iyo caqiidat اlkhawaas saddexdaas dadka uqaybiyaan xagga caqiidada caqiidat lcawaam waa inaad la timaado ad aamintay dhin oad kula noolaato bulshada bimacnaa dadku waxay aaminsan yihiin la aamin saad ogu dhex did kale way ku dilahayaan meel ashaacira ay joogto haddaad joogto caqiidat lcawaamka afriso ilahay maxaa u waajiba ilahay intaasaa u waajibta intaasaa ka mustaxiila intaasaa u jaa-isa dheh nabi maxamed afar baa u waajibta afarna waa ka mustaxiil halla waa u jaa-is sagaal afar labaatan rabbi u waajibaysa iyo labaatanka mustaxiil iyo hal jaa-is afartan iyo kow afartan iyo kow sagaal ku dar waa konton xaqiiqat lcawaam wataa ashaacira markaad joogto intaas aamin bay dheer saad ugu dhex noolaato wahaabiyada u timid kitaabu tawxiidkii ibnu khusayme iyo naqdigi daarimi iyo barbahaari soo qaado ku dhex nool caqiidat lcawaam waa in laga helo litaciisha fiihim wailaa inaad fahamteen baan u malaynaya caqiida maca alaba iyo ardada waxay kula noolataa kutubta kalaamka igu daraasay u daraasee kutubta fiqigana u akriya litaciisha maa maca abaqa almuhaqafa maxaa kuu soo haray xaqiyata maca alkhawaas waa waxdat lwujuud keligaa maka tahay laakiin alaabta la soo bax maa fi lkowni ilaa ila allah baad leedahay maa fi lkowni ila allah waxaan oo dhan waa ilahay makhluuqaadka o dhan waa ilaah ibn carabi khalda markuu ku haystay fircoon uu la doodayey fircoon markuu lahaa maa lakum min ilahin qad waa runtii maa calimtu lakum min ilaahin hayri lana fircoon waa waaxidun bilcayn soo maaha ilaahay fircoon maxay isla noqdeen daata waaxida idan fircoon waa wuxuu ku hadlay waa xaq markuu hadlahayana hadalka allahba iska leh lannahu laa farqa bayna alkhaaliqi wاlmakhluuq alkhaaliqu wاlmakhluuqu waa waaxidun bilcayn ayay shaksi nama maslfu u qaada ibn carabi kitaabkiisa fusuuska akriya ya <laughs> waagi hore wey hadda ma aha warkaa in caqiida caamada koo noolaato iyo caqiidada culmada koo noolaato iyo caqiida khaas kuwa aada samaysato waxaa sheegay khazali fi kitaabihi miisaan lcamal sabxada afar boqol iyo fiiri ilaa afar boqol iyo sideed awlaha inaad fahanteen baan sheekh muxuu ku yihi baطiniyada wa haulaai baطiniya lmalaaxida waajmaca almuslimuuna calaa anahum akfaruu limaada alyahuud yufariquuna bayna alkhaaliqi wlmakhluuq wakadalika nasaara calaa turahaati may dhaheen aqaaniim athalaat ay sheegeen laakiin weli waxay aaminsan iyaguna makhluuqin yihiin allana uu jiro khaaliq ah marka ninkii yidhi maba jiraba aw xasaan iyo alla waa isku mid soo taagan iyo midkaba maya aw xasanna waa makhluuq daciif oo sakaraad ah allana waa khaaliq cadiima yidhi yaa dhaama kuwaan dambe khasaali asagoo waxaas ka hadlay oo waagi dambe ku dhici gaaray lakin ilahay ka badbaadiyey yaa wuxuu yidhi waqatlu mil haada kuwa wa qatlu mili haada afdalu min qatli miati kaafirin bu hal miloo baaqin oo la dilo wuxuu ka khayr badan yahay boqol gaaloo muxaaribin oo la dilo limaada id dararuhu fi اdiini acdamu wa yanfatixu bihi baabu min alibaaxiyati laa yansadu faysal tafriqu sidaa ku leeyahay bayn asadaqati wاlislaam iyo kitaabkiisa fadaxu اlbaطiniya marka nimankaa sharkooda allah idin dhaafiyo nacam أحسن الله إليكم وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات nacam idan nafsa shay wey nimankaasi maxaa ku dhacay baatini falaasifa maxaa halkaa geeyey waxay khilaafeen naqliga saxiixaha iyo caqligii sariixaha wuxuuna u geeyey waagi dambe ilxaadkaas iyo tactiilkaas uu u geeyey nafsa shay kuwaa gaalada isku raacnay gaalan yihiin waxaad u xujaysato markaad la doodayso bal annaguna ku xujaysanaynaa sifaadkii asmada aad dafirtay ee ashcariyu ama mucdsiriyu wamaa yaxtaaju bihi ahlu liimaani waliihbaat cala haulaai almalaaxida oo hadda aan wada soconno yxtaju bihi kul man kana min ahli iman withbaati calaa man yashraku haulaai fi bacdi ilxaadihi ila mulxid mulaqa iyo mid juzi ay kale leeyihin way kala suux waa maraatib shayaadiintu ibnu rushd oo shaydaan oo alihi allah waa dadka u qaybiyey dawaaifta ahlqibla wuxuu waa sadxashawiyo iyo bainiyo muxuu yihi iyo iyo iyo iyo ahlulkalaam waa saddexaas alxashawi ujeedaa ahlulxadiid buu ujeedaa iyo bainiyo oo qolyaha malaaxidada ee suufiyada iyuu u jeedo iyo ahlulkalaam oo markaa asagoo isku wado kooxdiisa ashaacirada asagu wuxuu gelinaya xashawadu ku daraya marka qarkood marka xag u tuuraya sakarada weyga waxba garan mahayaan baainada marka baainatu suufiya baainu falaasifa was hoos oo ma qaadaya asagu nin walba qaab khazaalina shan buu dadka uqaybiyaa afar afar buu uqaybiyaa asaguna saddex baa uqaybiyaa wa maca dalika markay madhab sl eh, asxab xadis maba yaqaanaan maba keeni karaan wal ay shaacira sheegeen mabay celcelinayaan faxadaari marka an tanqula madaahib awaa'if walfiraq min kutubi khusuumihim iska ilaal weliga daa'ifa markaad naqdinayso naqdi sariixa oo mawduuci ah oo mutawaasin waxaa la rabaa an min kutubihim haddaad hesho dad weyda markaa jamci meelo badan aqwaal badan فإذا أثبت لله صفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك آيات الآيات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات هذا لكن الله بقى أفليس ويكاد كان إياه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به وكل وكلما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع موافقة مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم ما شاء الله والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال مهم labada asal uu sheekhu soo sharxaya baxdiga dheeraa khulaasadiisa halkan uu sheekhu ku sheegay hada min diqati alimaam لأنه هو من حجج الله على خلقه شيخ الإسلام ابن تيمية عندي من حجج الله على خلقه بلا منازع maxaa xujadu ilahay waxay ku quntaa culumada iyo ahlu khayrka gaadhsiiya addoommada walxujatu taquumu bilafdi wa bimacnaa allafdi oo adilat lkitaab wasuna alfaadooda hadii kusoo gaadhan xujadu waa kusoo gaadha haddii macna kusoo waa kusoo gaadha idan kutubtu sheekhu ka hadlayay kalaamkiisa o dhan waa kalaam ku dul wareegaya calaa macaani nusuus nusuustii adilat اlambiyaa wاrusul ayuu sheekhu fasiraa asaaliib nin walba uu fahmi karo in qoom walba lagula hadlo luqadooduna waa min alxikma wey saa darteed waxaa ku badan kutubtiisa sheekha kalaamkii falaasifada waxaa ku badan kalaamkii mutakalimiinta waxaa ku badan kii usuuliyiinta waxaa ku badan kii fuqahada maxaa yeele wuxuu rabaa kullu mashrab nin walbo daa'ifo kasta hadduu kitaabkiisa akriyo inuu fahmo uuna dareemo sheekhu maslaga inuu yaqaano qolya ad waaa ku qashiinsanayo markay maaa waabisa gara muxuu garanaya tawxiid tawxiidku waa saddex iyo eh, hebel waa mashruub bay diin ka yaqaanaane ahlulxikma waa alfalsafa waa mantiq annaga ah nin lagu adkeeyo m aan fahmayna xaqa ninna in loo tabsiidiyo loo furfur wax ku fahmaa oo waa iska nin mutawaadic marka inaad cilmul kalaamka iyo falsafada iyo mantiqa wax ka barataan usuushaas way idin fiican tahays leanna waxay idinku adeegaysaa xaqi aad wadeen bay u adeegaysaa khulaasadii uu sheekhu soo sheegay hadalka dheeraab haddu khulaaseeyey wuxuu yihi ilaahay laa tudrabu lahu lamhaal ilaahay axad lama simi karo falaa tadribu lilahi amhaal in allaha yaclamu wa antum laa taclamuun amhaalshan didna waati alatii fiiha mumaahalatun likhalqihi limaada faina allaha laa mila lahu laysa ka milihi shay wahuwa samiicu lbasiir idan muxuu diiday qiyaasu tamhiil buu sheekhu diiday muxuu sugay bal lahu lmathalu lacla oo qiyaas lwlawi maa sha allah falaa yajuusu an yashtarika huwa alle wاlmakhluuqu fi qiyaasi tamhiilin wa alqiyaas اlusuli qiyaas tamhiil wa alqiyaas اlusuli wa ataswiyatu bayna alfarci wاlasli fi xukmin lijaamicin baynahuma qiyaaska noocaasa alle iyo uunkiisa looma isticmaali karo limaada lanna waxaa la rabaa farcigu alu noqonaya qiyaasu lghaa'ibi cala shaahid soo kuma soo dhigin qiyaasu lghaa'ibi cala shaahidi waa qiyaasu tamthiil ama waa qiyaasu shumuul markaad leedahay ilaahay baan ilaahay baan oga qiyaas qaadan oo u firinaya uunkiisa ilaahay farc baad ka dhigtay makhluuqina asal baad ka dhigtay xugun baad wadaajinaysaa waa maxay samci baad u wada sugi matalan ama waxaad u wada sugaysaa cilmi iyo qudro waxaad leedahay licilatin jaamicatin bayna cilmi اlmakhluuqi wa cilmi alkhaaliq baad sheegaysaa waa halis istiwaa marka la sheegay waxaad sawirinaysaa istiwaa llahi taqiisu calaa istiwaa اlmakhluuq waxaad dhihi marka alistiwaa kalstiwa maxaa waxay wadaagaa wey istiwaagu fil makhluuq wuxuu ahaa alistiqraaru cala shayi maca alxaajati ilayh baad dhihi soo ma aha hadda waxaa hadaba ilaahay axad u baahanya ma jiro hadaba istiwa waa in la la sarifo oo la tuuro marka hore waxaa kugu dhacay qiyaasu lkhaaliqi cala lmakhluuq bijaamicin waliwasfin walacilatin baynahuma xukun baad ka dhexaysiisay natiijadii soo baxdaa kula fool xumaatay kadib waxaad tuuraysaa naskii tuuraysa ad waxaa haysta wey fain allaha laa mila lahu falaa yajuuzu bal lahu mahl aclى falaa yajuuzu an yashtarika huwa wاlmakhluuqu fi qiyaasi tamhiilin qiyaas maxaa yidhi waa qiyaas اlusuuli liannaka tumahilu اlfarca biاlasli wاlqiyaas الtaqdiiru wاlmusaawaatu fii xukmin oo awsaafti ama asmaadi ah licilatin baynahuma walaa fi qiyaasi shumuulin qiyaasu shumuul alqiyaas almantiqi alqiyaas almantiqi oo qiyaas aliqtiraani loo yaqaana iyo qiyaasu alistinaai waa nafsashe waa isku mid qiyaasu tamhiilka iyo qiyaasu shumuulku marna waxaad alistidlaalu bilmucayan cala alkuliyi baa la yidhahdaa midna waa alistidlaalu bilkuliyi cala almucayan markaad qiyaasu tamhiil joogto waxaad daliishanaysaa mucayan cala alkuliyi ama juziyiba cala lkuliy u daliishanaysa waxaad dhihi nabiidku waa kalkhamri النبيd waa kالkمr في الحكم للعلة الجاaمعة بynهم وهy السكر أو الإسكاr إذا فالkمر waa محرمة والنبيd محرم waa قyاaس تمثيل waaa tii waxaa tihi النبيd waa waa kالkمر waad ku shabahat mثلته لماذا في الحكم oo في الحرمة ah لعلة بynهma hذا قyاaس تمثيل qiyaasu shumul nafsa shay u weeye waxaa tihi annabidu waa muskir wa kulu muskirin xaraamun fanabidu xaraam hayati nafsa shay akhdar kii khaldame yidhi qiyaasu tamthiil ma faa-iideeyo qaciya iyo yaqiin qiyaasu shumuul lagu faa-iideeyaa fa akhtaa mantiqiisi alsulm nawra asabab waxa u ah maxay qiyaasu tamthiil iyo qiyaasu shumuul waa isku mid fi lixtijaaji mid walbana yaqiin buu faa-iideeyay idaa kaanat muqadimaatuhu yaqiiniya mid walbana dani buu faaidey ida kaanat almuqadimaatu daniya maadada laga dhisay iyo muqadimaadka unbay ku xidhan tahay ifaadat lqaطci wاdaniya laakiin saxiix yani markaan waxaan ujeednaa eh, nabiidku waa juzi khamraduna waa juzi yani mucayan muxuu yaqaana muqayim istilaalu mucayanin calaa mucayanin iyo istilaalu caamin calaa mucayanin istilaalu caamin calaa mucayanin dhin ba laha qiyaasu shumuul un u fahma marka la joogo qiyaasu shumuul weeye waa kii mantiqiga ahaa qiyaasu shumuulku ka xitiraa sheekhu tastawi afraaduhu aladi tastawi afraaduhu afraaddaas ay siman tahay soo hosge markaad tidhahdo matalan eh, aada tidhaahdo kullu xayawaanin hmm, kullu xayawaanin waa xasaas baa tidhi noolo kaste waa dareemo wax u dareemaa wa kullu xasaasin jismun ama mayitun waxaad lxayawaan waxay ku sinaanaysaa fi lxasaasiya waxay kaloo ku sinaanaysaa fi الnatiija oo ah ama jismaaniyada ah idan qiyaasu shumul muxuu keenaa awal qiyaas almantiqi wuxuu keenaa ana afraaduhu ana afraadahu tastawi fi اlxukmi wاnnatiija haddaan marka ilaahayo uunkiisi qiyaasu shumuul hoosgelino ilahay wuxuu noqonayaa fardi min alafraad makhluuqaadkana waxay noqonayaan afraad waxayna ku sinaanayaan fi natiijati wاlxukmi walilaahi lmathalu laclaa falaa tadribu lilahi اlamhaal laysa kamilihi shayun baa buraysa tamiil baa imanaya tastawi afraadu macnahaas sheekh ujeeda waa ifanta mamli idan ama tamhiil waa mushaabahabu waa tashbiih hadda nabiidka waxaan ku shabahnay khamradii maadaama ay isku muwaasafaad iyo isku sifaad yihiin iyo isku cillo kadib waxaan wadaajinay xugum labadu maxaa ka dhashay labadu waxaa ka dhashay ilaahay oo lagu shabahay uunkiisii waxaa marka qiyaaska saxda muxuu noqonaya in la isticmaalo qiyaas lwlaa qiyaas lwlaa walakin yustacmalu fi xaqihi almathal laclى o alwaصf اlakmal o qiyaas lwlaa wkul ma tanazaha canhu lmakhluuq cafwan wahwa ana kula ma اtasfa bihi اlmakhluuq min kamaali falkhaliqu awlaa bihi wkula ma tanazaha canhu اlmakhluuq min naqsi falkhaliqu awlaa bالtanzihi canhu faida kaana lmakhluuqu munazahan can mumaatalati lmakhluuqi makhluuqiy hadda uu ka hadlaayo jannada iyo nicimteedi howlaheedii faida kaana lmakhluuqu munazahan can mumaatalati lmakhluuqi maca almuwaafaqati fi lsmi falkhaaliqu wla an yunazaha can mumaahalati lmakhluuqi wain xasalat muwaafaqatun fi lsmi macnaha aad buu cadyaan filhayaa wallahu subxaanah wa tacala aclam